الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله تعالى فصل أولى الناس بالإمامة wuxuu ku saabsan yahay man hum أولى الناas بالإمامة yaa ugu mudan imaam noqoshada salaada inuu imaam noqdo oo dadka tujiyo yaa ugu owleysan oo ugu mudan wuxuu leeyahy marka musanifka raximah ullah calaa madhab ashaaficiya xadiidkii waad garanaysaa asagu nabiga calayh isalaatu wasalaam yaumu alqowm aqra'uhum likitaab illaah dadka waxaa imaam u noqonaya ninka ugu yaqaano kitaabka ilaahay hadday markaa qur'aankii ku sidmaan faaclamahum bisunna markaasaa faaclamahum bilhijra faaqdamahum bilhijra saase tartiibku ahaa xadiis saxiixaha fi saxiix ku sugnaa laakiin almadhab ashaafici waxay hormarinayaan alafqah qofka fahamka iyo fiqiga salaada yaqaana afqah waxay ula jeedaan aclamuhum bisalaat wa axkaamiha salaada iyo axkaamteeda qofka ugu yaqaana taasay fiqihi ka wadaan marka wuxuu leeyahay awla annaasi dadka kuwa ugu owlaysana ugu mudan bilimaamati imaam noqoshada alafqahu wey midka ugu faqiihsan ee ugu fahansan salaada axkaamteeda iyo wixii salaada laga rabay ka dabaalan kara oo garan kara uma kadib baa alaqra'u haddii ay fiqigii ka sinmaan waxaa imaanaya alaqra' midka qur-aanka ugu yaqaana ama faatixada iyo garashadeeda ugu yaqaana uma kadib alawrac ka ugu waracsan waraca waxaa weeyaan shubahaadka waxyaalahan kala caddayn qofka ka taga waxaa la dhaha warac la dhahaa oo waxay dhahaan alfarqu bayna alwaraci wa bayna azaahidi qofka waracaa iyo zaahidka farqi udhexeeya zaahidku waxaa weeyaan yatruku alxalaala wayuqaliluha yuqaliluhaa xalaashii buu iskaga tegeyba oo yaraysan isagoo heli kara oo xalaal in tahay oo caddahay xalaal bayina ayuu iskaga tegayaa adduunyadaasuuba iska yaraysanaya saasay dhahan walidalika waxay leeyihin zaahidka ka sarreeya xagga martabada waraca ayay leeyihiin qaarkood amaa waracu waxaa weeyaan xalaalka ma tagaayo laakiin wixii laisku qabta ama aan ku caddayn xalaalnimadeeda shubahaadba uu soo galo yuu iskaga tagayaa qaarkood waxay yidhaahdaan warac waxaa la yidhaahdaa man taraka maa laa ba'sa bihi xadara mima bihi ba's qofka ka tegaaya waxaan dhiboo lahaynba asagoo ka cabsanaya wax dhib inuu ugaarsiiyo dhib gaarsiiyo calaa kulli xaal alawrac waa qofka xumaanta iyo xaaraanta iyo shubahaadka iskaga fogaada kaasaa la hormarinayaa maalan fiqigii waa isla yaqaanaan qur-aankina waa isla garanayaan laakiin midkood baa wuxuu yahay qof taqi ah oo alla iyo dhowrsanaanshaha lagu yaqaano midna xoogow xaalkiisa waa iska yargelabgelab wey oo meel walba faraha la gelaya marka kaa waracaa la hormarini liannahu salaada qofka ku tujinayo waa qofka hogaaminaya salaada ee rabbi subxaanahu wa tacaala aad tukanaysay kugu hor istaagan weeyaanoo marka in laga aqbala asaga salaadiisi waxay xidhiir la yeelan kartaa in salaadaadina la aqbalo xidhiir la yeelan kartaa uma kadib alaqdamu ayaa la hormarinaya kooda horeeya hijratan hijro asaga hadduu muhaajir yahay labadooda ay muhaajir yihiin kooda hijro horreeyey haddii kalena awlaadoodii waa uu sheegi doonaa wawalaadahu iyo carruurtiisi kii muhaajirka ahaa caruurtiisa baa laga hormarin kii aan caruurtiisa maarata kii aan hijroonin iyo caruurtiisa uma alasanu midka alasan wuxuu ka wada maanta alaqdam alasanu midka horeeyey filislaami islaamka xataa walow dhallinyaraba ahaadee hadda oday shalay soo islaamay iyo mid dhalinyaro oo darad soo islaamay ay yihiin kaa dhallinyarada darad soo islama la hormarinaya eh, wlasanu fi lislaam asagaa islaamka ugu horreeye marka alasanu fi lislaami bimacnaa aqdam kakawo u horreeye xagga islaamka uma nasiiba nasiibu kadib waxaa ku xiga midka xagga nasiibka nasiib waxaa wadaa asharafuhum nasaban kooda ugu sharaf badan xagga nasabka nasabka ugu sharaf badan oo haddii maalan ay noqoto qurashi iyo qof hayru qurashiya qurashigaa la hormarin qorayshtii banu haashim iyo banu mudalib baa la hormarin banu haashimkii banu mudalib banu haashimkii baa la hormarin carab iyo cajab carab baa la hormarin sidaan ku wadaa sidaan ku wadaa ilan waa madhabkii iyo fiqigii shaaficiyada ka hadlaynaay kuwa kalena waa ku raacsan waxyaala qaar kuwa kasii daran baa jiraba uma alaxsanu ka ugu wanaagsan siiratan xagga siirada uma alaxsanu ka ugu wanaagsan dikran xagga wanaag sheegidda axsanu siiratan yani waa qof siiradiisa ay fiican tahay iyo ku kaloo siiradiisa ay fiican tahay lakin kanaa sii fiican wey axsanu dikran waxaa loo wadaa ya axsanu suuratanna waa jirta iyadana waa soo socota sooma ha way soo socota adigu kuuso hormariyay miya uma alaxsanu siiratan ka siiradiisa ay wanaagsantah yani siirada hadda waxaa laga hadlaya qofkan isagaa ah, wax xumaana ah oo laga sijilay ama lagu ogyahay ma jirto xumaan laguma ogo ah, siiradiisao dhan marka taarikhda dib loogu noqdo qof wanaagsan oo mustaqiima oo toosan oo wax dhibaataa aynan jirin marat xaaladiisa ay ku jirin caqiidadiisa akhlaaqdiisa cibaadadiisa intaba ay wanaagsan tahay uma laxsanu dikran qofka dikrigiisa iyo ammaantiisu ay aad u wanaagsan tahay axsan dikran sheegidiisa yacnii inta wax ka sheegaysa iyo inta wanaag ku sheegaysa inta xumaan ka sheegay inta wanaag ku sheegi baa badan axsanu dikran taasaa la wadaa yacni sheegidda wanaagga lagu sheegi baa fara badan nacam uma kadib alandafu midka nadaafadda badan a ah imaam nadaafad badan iyo madaxooga iska yar ah, nadaafada ku fiicneen oo dharkiisa iyo jidhkiisa midna aan cinaayo siinayn hadday isqabsadaan nadaafada badan baa laleena geli inta kale waa iskaga mid de qur-aankii iyo sunnadii iyo wixii waa lasoo wada maray nacam andafu badanan xagga badanka midka ugu nadaafo badan wa thawban iyo marada haddii uu badankii iyo thawbkii ay isqabtaanoo midna badankii iyo jirkiiba aad u hagaajiyaa oo shallaystaa oo shiribsadaa oo isgoonayaa midna maradiiba xaggeeduu iska hagaajiyay maryaha kee la hormarin marada yaanu xagga muuqaalka kore qofka dharkiisa umaa la fiirini nacam saasay leeyihin uma laxsanu midkooda wanaagga badan sawtan xagga sawdka oo sawdka qirada qur-aanka wax ka nahay sawdkiisa uu quruxsan yahay liannahu zayinu lqur'aana biaswaatikum soo laysa mina man lam yataqana bilqur'aan qur-aanka markaa sawdkaas wanaagsan ee qofka qaariga uu akhrinayo waxay saameyn ku leedahay khushuuca almusaliin dadka tukanaya inay khushuucaan oo qirada ay tadabburaan oo macnaha qur-aanka ay fahmaan oo ay la socdaan ayaa maaratay soo jiidaysaa marka sawdka wanaagsan qayb weyn buu ka qaadanaya uma alaxsanu midkooda wanaagga badan suuratan xagga suurada agga maarata suurada quruxsan mid yar suura fiicnayn iyo mid suura quruxsan midka suurada quruxsan baa la hormarin ayuu ku leeyahay intaasuu ku joojiyey qaarkood waxay ku darayaan famal axsanu zawjatan midka naagta fiican ayay ku darayaan marka qaarkoodna waxaan afkaba la soo marin karin ayay ku darayaan marka waxaasoo dhan waxaad moodaa nooc min almubaalaqa wallahu aclam inay hadda wax kusii jirin yaum alqowm aqra'uhum likitaab illahi fain kaanuu fi lqur'aani sawaa faaclamuhum bisunna uma sidaasaa loo tartiibinaya aqdamahum hijratan waa aqdamahum islaaman xadiidku intuu sheegay intaa un laiskaga kaaftoomo ayaa ila quman taasaa ila quman <clears throat> meeshan markaa madhab ashaaficiya raxmat ullaahi calayhim waxay hormarinayaan alafqah min alaqra waxay leeyihiin baahida loo qabo fiqiga salaada yaa ka badan baahida loo qabo qur-aanka markii salaada laga hadlayo qur-aanka waxaa baahida loo qabo waa wax maxsuuro kooban faatixadaba haddaad sugi karto imaan baad noqon kartaa salaadaadana waa saxaysaa xagga qur-aanka meel baad iska dhigtay haddaad faatixadaba sugi karto laakiin axkaamta iyo masaa'isha salaada ku saabsan ee faraha badan ayadu waxay u baahan tahay in la wada fahmay u baahantay ah, saas darteed baahida loo qabo fiqiga salaada yaa ka badan baahida loo qabo qur-aanka waa cilada ay ku hormarinayaan afqaha ay kaga hormarinayaan aqra'ah qofka qur'anka yaqaana taa waa cilada koobaad wey cilada labaad waxay leeyihiin nabiga saxaabadiisa dib ugu noqo abubakr sidiiq radi allaahu canhu buu yidhi muruu abaabakrin falyusalli binnaas waxaana la ogaya abubakr dad qur-aan ka yaqaanaa jiray bay leeyihin xilligii nabiga calayh salaatu wasalaam dadka qur-aanka xifdiyey afar buu ku sheegay ee ku sheegeen xadiis baa ku soo arooray waxaa ka mid ahaa zayd binu thaabit radi allahu canhu zayd binu thaabit wa umay ibnu kacab wa nucaad ibnu jabal wa abu zayd afartaas xadiis ku soo arooray abubakar laguma darin maca afartii ay joogaan baa waxaa dan layidhi muruu abubakr falyusalli binnaas dadkaa tujiye liannahu abubakar wuxuu afqahuhum fiqiga salaada iyo fahamka salaada ayuu ka yaqaanay iyo masaajid salaada ku saabsan ayuu ka yaqaanay quraada kale marka waxay leeyihiin baahida loo qabo fiqiga salaada ka badan baahida qira'a loo qabo qur-aankaada akhrisanaysa ee taqaano waa arrinkuu gaara laakiin annaga maxaa naga khuseeya haddaan nahay maamuumiin waxaa naga khuseeya salaada inaad naga hagaajiso salaada inaad hagaajiso qur-aanka maxaa kaaga aada faatixada faatixada waa koobanta wax la xifdin karo waa kooban weye laakiin waxa ku saabsan masaa'ilu salaad ee mutashacibka ee faraha badan iyo haddii wax ku soo darriyaan salaadii oo arrin ay ku qabsato sahwiga wixii lamida sidii arrintaasi looga dabaalan lahaa baa waxay u baahan tahay fiqi aad iyo aad u xeel dheer xadiidkan maxay kaga jawaabeen yowmu lqowm aqra'uhum likitaab illah waxay leeyihiin aqra'u asaxaaba huwa afqahuhum ayda saxaabada midkooda qur-aanka ugu yaqaana fiqigana isagaa ugu yaqaanay oo waxay wada baran jireen qur-aankii iyo fiqigiisa iyo fahamkiisa xadiidii cabdillahi bin mascuud aa garanaysaan toban aayadood markaan baranno maanan gudbi jirin ilaa lafdan wa macnan aan ka sugno marka wuxuu leeyahay ninkan isaga ah waa sugan tahay fiqigiisina waa sugay fiqigiisina waa sugay taasuu marka ay ka hadlayaan calaa kulli xaal hadalkoodaasi ma sii dilla laakiin yambaqii qofki inuu qur-aankana uu lagu hormariyo in qur-aanka lagu hormarinayo meelo badan waad arkaysaayo qofka qur-aanka xaamil qur-aanka meelo badan lagu hormarinayo laakiin fii nafsi alwaqti inuu salaada yaqaanana waa muhim salaada inuu yaqaano garanayana ayadana muhim weeye famataa wujida markii la helo waaxidun mid oo min haaulaa'i kuwaa kamida sifooyinka aan soo sheegnay alafqah alaqra alaqdam sinan islaamnimada ka horeeya qur-aanka fiqiga haddii la helo waaxid min haulaa qudiba kaasaa la hormarinaya midka asaga ayaa la hormarin wain ijtamacuu hadday kulmaan kulluhum dhammaantood sifooyinkao dhanba waa laisla helay waxaa la helay dad dhan oo qur-aanka ka siman oo fiqiga ka siman oo hagga da'di ka siman oo waxyaalihii tilmaamaha soo marro o dhanba ka siman baa la helay see la yeelayaa ama bacduhum bacdu sifaat sifaadkii qaar ka mid ah ayaa ay ka siman yihiin oo laga wada helay rutibuu waa la tartiibinayaa kada <clears throat> wain ijtamacuu kulluhum hadday soo kulmaan oo kii qur-aanka yaqaana waa joogaa kii fiqiga yaqaana waa joogaa kii xasanu sawdka waa joogaa rutibuu waa la tartiibin haakadaa sidana loo tartiibinaya afqihii baa la hormarin aqra'i baa lagu xujisin aclamahum bisunna lagu xujisin aqdamahum sinan baa lagu xujisin saasaa loo tartiibin haakada <clears throat> fain istawayaa hadday simaan ka waran waa siman yihiinba meel kala hormariya ma dhammaantood isku martaba iyo isku leebal bay taagan yihiin isku martabay taagan yihiin istawaya ma isku tanaasula mise waa is haystaan maya ee watashaaxaa waa isku haystaanoo waa ku murmaayaan tashaaxaa ee tanaasacaa wa waa ku doodayaan kuwa muxuu maana imaam noqon anaana imaam noqon iskuma tanaasulin uqrica waa loo qorridaya qorridba marka bilaaban soo fadhiista adeer qaari baa tahay fiqigiina waa taqaanaa kana intoo kale waa laga helay isku mid baa tihiin isku mid bayna joogtaa isku tanaasulaysaan maya waa loo qorridi kii qorigooda soo baxaa salaada gelinaya dadka gelinaya nacam fa in istawaayaa hadday simaan oo watashaaxaa ay ku murmaan uqrica waa loo qorridayaa wa imaamulmasjidi masaajidka imaamkiisii raatibka ahaa iyo wa guriga laiskugu imaaday ninkii deganaa walow biijaaratin ijaar ba ku deganaadee muqadamaani waxaa laga hormarinayaa cala al afqahi kii fiqiga badnaa iyo wamaa bacdahu sifooyinkii ka dambeeyey afqa iyo wixii ka dambeeyey soo sheegnay ee faqiiha la hormarin qur-aanka la hormarini xagga hijrada sinniga la hormarin kuwaa soo lahayn mar aan intaba la hormarin inoo dhinaca iska dhigi baa jira awaa goorma haddii imaam masjid ay kusoo daba saftaan masaajid imaam raatiba oo masaajidka dujiya yaa jooga dhihi maysid ninkaan anaa kala bixiyo anaa ka aqaana qur-aan ka aqaana anaad fiqiga ka aqaana ma dhehaysid lannu ninka kaana raatiban imaam buu ahaa waa kaaga horreeyey meesha kol hadduu kaaga horreeyey waxba ma adiga laguma ictibaarayo waxaa kale guriga laiskugu imaado haddii meel laiskugu imaado guri la wada fadhiyo salaadina ay gasho qur-aanka ayaa noogu yaqaanalmahaya saaxibulbeyt baa lena tuji ninkii guriga iska lahaa asaga hadduu tanaasulo oo qof ku wareejiyo o yidhahdo hebel baan u arkaa oo aqra'a oo afqaha tanaasulo dhib ma laha wa imaamu lmasjidi masaajidka imaamkiisii doodii iyo mushaaxaadka iyo khilaafaadka iyo waxaasoo dhan baa muslimiinta la rabaa in laiska ilaaliyo saa darteed sida loo tareebayo fiidi qofkan imaamka ah, walow halagaba quraan yaqaano waa laga fiqi yaqaanee in nidaamkaa dadka ay ku heshiiyeen iyo dadkaa uu tujinayay faraha looga qaado oon waxba aan khalal iyo buuq la gelinin ayaa la rabaa wa imaamu lmasjidi masaajidka imaamkiisa wa saakiru lbeyti kii guriga deganaa haddii guriga iskugu yimid walow biijaaratin guriga maba lahaba ijaar ba ugu jira xataa labadoodaasaa muqadamaane la hormarinayaa calal afqahi baa laga hormarin kii fiqiga yaqaanay iyo wamaa bacdahu sifaatka ka dambeeyey kii qur-aanka yaqaanay kii hijrada ka horreeyey wixii lamida walahumaa waxaase labadaa u bannaan imaamkii masaajidkii iyo ninkii guriga lahaa taqdiimu man araadaa qofkay doonaan inay hormariyaan ayaga waa tanaasuli karaan laakiin ayagoon tanaasulin laa yu'amana rajula fii ahlihi walaa fii sulطaanihi buu nabig alayh salaatu wasalaam nin nin kale imaamo ma noqon karo reerkiisi iyo gurigiisii iyo meeshuu madaxda ka ahaa hadduu meeshuu madaxda ka ahaa isaga la imaado ninkii meesha madax ka ahaa jiifka ahaa maalan ama maaragtay e, e, guddoomiyaha ahaa ama wasiirka ahaa ama madaxweynaha ahaa asagaa meesha imaamka noqonaya hadduu dee salaadiiba asaga uu imaamadiiba usoo istaago oo diyaar u yahayoo ummadda inuu hogaamiyo u diyaar u yahay oo diinba uu danaynayo wey diinba hadduu danaynayo haddii kale hadda asagaba uu saaxadaba ka baxsan yahay dee ilahay baa martabadaasi ka qaaday ihaana ku dhacday waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim qofkii ilaah ihaaneeyana waxaad karaameynaya ma jirto kaalina tujidaayo asagiiba hadduu meelaha tataagan yahy nacam laakiin waa martaba isaga uu leeyahay oo ka qarsoon oo uun ka faa'idaysanin walahumaa waxaa u banaan imaamkii masaajidka iyo saakinulbeytkii guriga deganaa taqdiimu man araada qofka ay rabaan inay hormariyaan waa banaan tahay oo tanaasulaan xaqooda ka tanaasulaan wsuldaanu lacdamu ninkii suldaanka ahaa suldaankii waxaa loo jeeda ninka madaxda weyn baa loo jeedaa madaxdii wadanka wsuldaanu ninka madaxda acdamu weyn muslimka walaclaa midka sare iyo falaclaa kaka sareeya min alqudaati qudaada ragga qudaadana waa kala sareeya qaadi maydaani oo magaalo iyo qaadi mandiqa iyo qaadi iqliim iyo beled intaba way jiraan ayaga aclaa fa aclaa way sii kala sarreeyaan kuwa maarata heer magaala iyo heer degmaa iyo heer gobola iyo heer dowladba intaba way jiraane walaclaa midka sarreeya falaclaa midka sii sarreeya min alqudaati qudaada iyo walwulaati dadka madaxda ah say u kala horeeyaan yaa yuqadamuuna la hormarinaya cala saakini baa laga hormarin wa calaa imaami almasjid iyo wakayrihima baa laga hormarinaya imaamkii masaajidka haddii masaajidkiisa uu imaamka ka ahaa ninkii meesha madaxda ka aha uu safka soo galo kaasaa kale لأنه سلطة إمامك وحياة محدث في مسجد بذلك كوبنت بذلك كوبنت لكن waxaa timid sulda ka weyn baa timid oo masaajiدkani inta masaajidda magaalada o dhan ba kii xukumay ayaa imaaday kaasaa marka gelinaya ayb qaadigii sidoo kale qaadiga hormarinaya wsulطaan اlacdam wlaclى falaclى midba midku ka sareeya min alqudaati qudaada xaggooda iyo wlwulaati madaxda yuqadamuuna waa la hormarinaya cala saakini kii guriga deganaa gurigiisa inta loogu imaada lagu tujin wa calى imaami اlmasjidi iyo imaamkii masaajidka iyo wagayrihima ayrkood rimaada maxaa soo gelaya min alafqahi walaqra'i walasani kii fiqiga badnaa kii qur-aanka badnaa kii sunnada badnaa kii ku horeeyey wixuu soo sheegaya musanifka intaba waxaa laga hormarinayaa hadday masalada sulda ay imaato meesha oo madaxnimo ay imaato oo qofkan asagaa ah raciyaba uu noqdaba ninkii imaamka ahaa ee madaxda ahaabaa hormarinayaa la hormarinaya wa waxaa la hormarini xaadiru ninka xaadirkee nagi een musaafirka ahayn ayaa la hormarin wa xurun qofka xortaa la hormarin wa cadlun qofka caadilkahay mustaqiimka ee toosan waajibaadkii gutay xumaantana ka fogaaday ayaa la hormarin muru'adana dhowrsaday wa baaliqun baa la hormarin qofka qaangaarkaa waa afar shay afar sifo wey afar tilmaamood afartaasi didkood baa laga hormarinaya midba midka qaabishan baa laga hormarin calaa musaafirin baa laga hormarinaya xaadirki wa cabdin baa laga hormarinaya xorki wa faasiqin baa laga hormarinayaa cadligii wa sabiyin baa laga hormarinayaa baaliqii soo maarat afartaas afarta ka soo horjeeda laga hormarinaya hadday meesha ay wada imaadaan qof xaadira oo degan iyo musaafir iska socda oo socota ay meel iskugu imaadaan musaafirkii salaadda degeli loo dhimaayo lannahu nadmigii salaadaba yaaba hallaabaya nadmigii salaadii ayaa ahaa laabi ninkan xaadirka ayaa la rabaa inuu hormaro salaad dadka tujiyo way bannaan tahay dabcan inuu qofka musaafirka imaam kuu noqdo oo adigana maarata aad ku daba tukato markuu labadiisa ragcadood uu ayr tukado aad dhammaystirata way ku bannaan tahay nabiga sala allahu aleh wasalam maka markuu tegey waa tujinayey wuxuuna dhahayay ahlu maka inaa qowmun sufur atimuu yaa ahla maka fainaa qowmun sufur anaa waxaana dad musaafiriin musaafir jamcu musaafir musaafiriin baa nahay taam yeesha salaadiina laba ragcadood ujiisa ayaga dhammaystiranayeen laakiin musanifku wuxuu ku leeyahay qofka xaadirkaa ah imaam noqonaya hadduu dee sulda iyo madaxnimo iyo inay arrinta imaanin nabiga imaamka caamkaaba ahay qofka musaafirkaa dambeyn marka musaafirkaas hadduu ku daba xidho qof xaadir ah oo muqiima ah oo negi ku daba xidho salaadiisii qofkii imaamka imu raaci imaamkii imu raacaya sidaa way jida jamhuurta ay qabaan jamhuur ahlicilmi siday qabaan sidaa wey laakiin qaar culamada ka ah waxay qabaan maalikiyadaba ka mid haddii laba ragcadood ka gaadha imaamkii muqiimkaha aayarta waa la salaama Ah, waad la salaamaqsanaysaa adoo musaafira salaad la tukanaya kusoo xidhatay laba ragcadood oo duhurkiiba uu tukaday imaamkii labadii kale ka gaadhay aar marku salaama noqdo la salaama noqso intaadii adigu la tukatay hasii qabaan ah, wayuqadamu waxaa la hormarin xaadirun baa la hormarin qof xaadir ah waxaa laga hormaraya dee calaa musaafirin soo socotahay wa xurun baa la hormarinayaa ah, qofka xorta adoon hadday qabtaan laanna xorta akmala xorka qofka adoonka waa naaqis meelo badan baad arkaysaa wixii uu naaqis uu yahay axkaam fara badan uu ka hooseeyo qofka xortaha wakadalika salaadana sidaas oo kale wey wacadlun qofka caadilka ah qofka caadilkahaa mxuu aha cadligahaa cadliga ahaa ee toosnaa ee mustaqiimka ahaa ee mu'minka waajibaadkana la imaada muxaramaadkana ka fogaada muruu'ada iyo waxyaalaha khiyaarnimadana dhowrsada ilaashada cadliga wabaaliqun qofka qaan gaaray ilmaha yar baa laga hormarin calaa musaafirin baa laga hormarin wa cabdin baa laga hormarin wa faasiqin wa sabiin baa laga hormarinaya laakiin waxaad og tahay sunada nabiga alayh الsalaatu wasalaam kama fi xadiidi cmar aljarmi cmar bin salmt aljarmi isagoo yar oo lix jir ama toddoba jir meelahaasa ayuu reerkii dhanaa ee reer jarmia imaam u noqon jir tujin jir marka qur'aankii buu ka yaqaanay yo um lqowm aqrahum likitaab illahi bay ku camal faleen isagoo yarba odayaasho dhan imaam u noqon jir marka hadduu qofkan isaga baaliqi qaan gaaray uu qofka dhalinyarada ka yar uu qur-aanka ka yaqaano ama salaadan uu ka sixi yaqaano isaga yar baa la hormarinaya sida way sunada nabiga alayh الsalatu wasalaam warka wa cabdin wa baa laga hormaraya de faasiqna salaadiiba looma aaminayo inuu salaadaba uu si sax oola ah imaado waysalaan inuu iska tukadaa dhici karta waa faasiq marka laguma aamin maayo laakin haddii haddana ku qabsato qof faasiqa inuu salaad ku tujiyo oo madax uu yahay mathalan ama imaam raatiba uu yahay salaada ku daba xihan kartaa eh, khalfa kula barin wafaajirin in lagu daba tukada waa soo aroortay waxayna saxaabada nabiga alayh salaatu wasalaam ku daba tukan jireen nimankii wulaadaha xilligaa jiray oo waxyaalo badan oo ka dhadhacay oo kamid yahay xajaaj yuusuf oo khilaaf una ka jiray inuu ahaa qof aan wanaagsanayn iyo salaada cabdullahi bin cumar radi allahu canhu kuduba tukan jirin oo la tukan jirin dayib xadiid abu dar radi allahu canhu nabiga alay slam uu ka sheekeeyey waxaa imaan doona qoom salaada dila maxaad samayn doontaa nabi maxaan sameeyaa salaadaada waktigeeda tuko kadib ayaga la tukuye rasuulka sala allah alay wasalam qofka salaada dayacanaha de waa qof faasiqa wey nacam fakhalafa min bacdin khalfun adaacu salaa watabacuu shahawaat wa ilahi ilahi subxana wa tacala ويqdم xاaضر وxr وcبd وcdl وbاlq عlى msاfiri وcبdi وفاsiqi وسبيin baa laga hormari وin kanuu afartan dambe haba ahaadaano afqaha kuwa ka fiqi badan kuwa kale haba ka fiqi badnaadeen naam faasiq xaafid qur'aan oo fiqiga yaqaana iyo midaan xaafidin ahayn fiqiga bad fiqigana ku badneen salaadana sixi karo oo cadli ah cadligaasa la hormarinaya kaasa la hormarin wlbasiru qofka wax arkee basiirka ah iyo walacmaa in dhoolaha sawaan waa isku mid ma kala fadli badna a liannahu haddii qofka basiirka a ah la yihaahdo isagaa afdalah likawnihi axfad lilnadaafati wاطahaara hadii la yihah masalan ninka eh, eh, basiirka arkayo nadaafadiisa fara badanoo dahaaradiisa laisku hubaayo nijaasadu iska ilaaliya dhankaa hadduu asaga ku qaado koobka ku qaado oo dhankaa uu xoog ku yeesho kii indhoolahana wuxuu xoog ku yeelani lianahu aksha liannahu aksha ninka indhoolahaas wuxuu fiirfiirin iyo meelo uu maratay dayday iyo wax salaada ka mashquulin ma jirto waa dabog wey qiradiisa amu iskala socdaa marka salaadiisana waa kaasha wey kana xaggan uu ku fiican yahy kana xaggan uu ku fiican yahy marka waa siman yihin wey waa siman yihiin walbasiiru basiirkii wa arkaya walacma indhoolihi sawaan waa isku mid waa siman yihiin wayukrahu waana dhaci jirtay xilligii nabiga sala allahu alay wasalam ibnu maktuub saxaaba dhihi jiray mararka qaar uu baxo jihaadka u baxo asagao oga tegi jiray magaalada inuu sii tujiyo imaam usii noqdo sii ilaaliyo oo mas-uul kasii ahaado wayukrahu waxaa la nacaa an yauma qawman qowm inuu imaam u noqdo man qof yakrahuhu uu nacaayo akaru akaruhum akarulqowmi qowmka akarkooda nin ay nacayaan inuu imaam u noqdo bisababin bayna ku nacayaan sabab sharciyin sharci loo nisbeyey nin imaam ah oo dadka uu tujiya badankoodna ay karaahaysanayaan oo nacayaan sabab sharcigana ay ku nacayaan inuu imaam u noqdo waa karaahiye xadiis baa kusoo arorayba saddex inaan salaadooda la koryeelin inkastoo xadidkaa daciif yahay alfaad badan bu lakin leeyahy duruq buu leeyahay saddexdaa waxaa kamida imaama qowm wahum bihi kaarihuun ninkii qowm imaam u noqdo iyagoo nacaya iyagoo nacayadaas musanifka laba qeyd buu geliyey laba shay buu ku xiray shayga koobaad waxaa weeyaan aktharuhum buu yii badankood haddii akthariyadii ay imaamkan ogol yihiin laakiin qof iyo laba iyo ay wax u qabaan oo qalbiga ay ku hayaan o jecleen aktariyadaa la raaci yaani maba dhici kartaba qofku in boqol kiiba boqol raalli laga noqdo qofka bini aadamka macsuum maaha hataa hadduu macsuum yahay ambiyada ilaahay baaba boqol kiiba boqol weyneyba inta intaa wax laga sheegaya oo la xamanaya oo la masqaaminaya o wax la marka qofku maba suurageli karto inuu sidii boqol kiiba boqol dadku dhan ay mabsuud ka noqdaan raalli ka noqdaan maba heli karan laabudda wax ceebeen oo wax ka sheegi waa un wey shaacirka wuxuu leey walastu binaajin min maqaalati daacinin walow kuntu fii gaarin calaa jabalin wacrin walastu binaajin min maqaalati daacinin walow kuntu fi gaarin calaa jabalin wacrid buur saxro ah oon la fuulin oo meel ku taalla gaar ama qoraf kusii jiira kusii yaalla haddaan gala xataa keno haddaan gala xataa in wax laiga sheego ka badbaadi maayo bule xun baa laiga sheegi walow kuntu fi gaarin calaa jabalin wacrid waman da aladii yanjuu min annaasi saaliman walow kaana qaaban bayna xaafiyatay nasri bu qofka dadka ka nabadgeli waa ma dhici karto qof qolkana bedelaya ma jirto waxaa laga yaabaa de eh, inuu mararka qaar hataa qof isagaba eh, intaasoo ceeb iyo cuyuub iyo xumaan le u haddana u kaasha waa dhici kartaa waa dhici kartaa naam calaa eh, kuli xaal masalada waa sidaas oo aktharka buu musanifka marka ku qayiday laakiin dadka badankiisa ehlulxalli walcaqdigi iyo dadka ehlulkhayrka ahaa iyo ehlulfadliga ahaa iyo badankood ninkan hadday raalli ka yihiin hal ya labauna ay isha geliyeen ka waxaa leeyihiin waxaa laleeyahay waxba kama jiro warkiina la aqbali maayo akarkii badankii dadka hadday laakiin kasoo istaagaan waa ko bisababi sharciyin waa qeydka labaad sabab sharci maxaad ku haysataa markii la yidhaahdo waa inay sheegaan sabab sharci oo ah ninkan faatixada ma saxaba ma gar qiradii ma hagaajiyo bahaaradiisi nadaafadiisi baa lagu kalsooneen ayay yidhahdeen faasiq oo nin muruada iyo akhlaaqdiisa cibaadadii ma aha fiican ayay ku sheegeen mathalan mubtadic weeyaan caqiidadiisaan hagaagsaneen waxyaala noocaas oo sharci ay sheegeen marka labadaas haddoo intii lagu helo haddana imaam uu sii noqdo meesha isku sii gareejiyo meesha isku sii simo arrintaa arrin fiican maaha arrin fiican maaha marka wuxuu le wayukrahu waxaa la nacaa an yauma qawman qoom inuu imaam u noqdo man qof yakruhuhu akharuhum badanku ay nacayaan bisababin bayna ku nacayaan sharciyin sharciga ah, sababan sharci ahayn oo adduunye iyo mansab iyo kambeenkii baan isku gafnay iyo waxyaaba noocaas oo kale ah. hadday iska tahay bisabab sharci me wax baadila wey asaga wax baadila weeyaan walaa yajuuzu ma banaana aliqtidaau bikaafirin aliqtidaau in lagu daydo bikaafirin gaal asaga ma banaanaba ah, qof gaalaa ah salaad ka galay inaad ku daba tukato ood la tukato ma jirto gaaladii waxyaala badan oo taqaarib aladiyaan yihahday baryahan usociyaan oo gaala ah, safuurtii kula galaaya salaadii aan kutujiyanayna kaniisadihii bay kasoo baxayan masaajidii geli muslimiinta tegi kaniisadii bay geli marka taqaarib waxa la yihahda haweenkii baa imaam noqoni xaggaasoo loo yaacaya marka waxaas wax la iska yeeli maaha walaa yajuuzu liqtidaau bikaafirin gaal laguma dayan karo salaad mageli iyo sanamtuji iyo ankuda ma jirto waxba kama asaxin salaadaasna waa baatil wey nacam walan yajcal allahu lilkaafiri cala muminina sabiila ilan waduu kugu yeeshay sulduu kugu yeeshay adaa ka dambeeya muqtadi baad noqotay marka inuu gaal uu suldo kugu yeesho cibaadadaadi iyo daacadaadi uu kahorka arrintaa wax jira ma asagana wixiisa wax ka jira habaan manfuura ma aheed walaa majnuunin mid waalan oo majnuun ahana lagu dayan maayo majnuun waalan ba iska soo galay masaajidkii waa galay ku xidhan mayse ah, maxaa yeelay waa marfuucu lqalab qalamkiisa waa la kor yeelay wuxuu akrinaayo wuxuuso dhan waxaa weeyaan khalad ba ku jira walaa muxdithin ha mid muxditha oo isagana aan wayse qabin xadath asqara ama akbara midka ahaataba asaa lagu daba xirnaayo xadathan dhaahiran xadath dhaahira oo muuqda ood arkayso qof qaba walaa ah, yani aad ogtahay loo jeeda aad garanayso inuu wayse qabin baad ogtahay inuu eh, jinaabo qabo oona ka qabaysanin baad ogtahay lagu daba xiran maayo lakin haddaad waxba ka ogeyn iskaga daba xerato asagana uuna weyse qabin taas waxaaba isaga isaga utaalla lakin ad salaadaadi sax wey yusaluuna lakum buu nabiga alayh salaam fa in wayna tujinayaan oo salaada ina gelinayaan fa in asaabuu falahum walakum wa in akhda'uu falakum wa calayhim buyuri nabig alayh salatu wasalaam hadday asiibaan imaamyaasha ina tujinaya salaad ku daba xerinaysaan ayagana ajir bal ajir baa leeyihin haddii ayaga ay khalad la imaadaan khaladkooda ayagu u noqonayaa hadaad ku iktishaaftood ku ogaata se inaad ku xirata maaha walaa muxdithin walaa di najaasati najaasa midu saaxiiba daahiratin muuqata daahiratintaas waa muhim inaad ku qortaan musada qaarkood ma qorayso daahiratin leannu hadday khafi tahay oo qarsoon tahay waxbaba kama ogid hadee laakiin middaa aadan ku daba xidhayn waa nin nijaaso daahira maradiisii baad ku aragtaa nijaaso ka muuqata jirkiisii baad ku aragtaa badankiisi makaanku ku tukanaya baad ku aragtaa nijaaso muuqata ku daba xidhan maysid walaa rajulin nin iyo wakhunhaa mid labeeba ku daba xiran maayaan biimraatin haweeney nin iyo labeeb labeebku waa midka aan nin ahayn naagnahaynoo xagga ragga laakiin iskala socdo oo biimraatin walaa man yaxfadu alfaatixa qof faatixa yaqaana oo xifdisan garanaya si fiican alfaadeedii iyo shidadkeedii iyo waxeeda u saxaaya ku daba xiran uu mahayo biman qof yukhilu hallaynaya oo dhimaya bixarfin xaraf minhaa xuruufteeda kamida xaraf xuruufteeda kamida ama shidadkii faatixada soo maray kamida xuruufteeda kamida dhimaya oo hallaynaya ku daba uu xiran mahayo aw amase biakhrasa ah, midaa akhras waa aflaawa ah akhraska waa aflaawa aan hadalba garanayni asagoo ah, salaadu iska gala waa dhagool maalan asagoo de qalbigiisa iskaga tukano fataqullah mastatactum uu ku socdaa inaad ku daba xidhata maaha akhras aw amase biarata isku dhajiye ama isku malaase aw bialhaqa isku bedele arad waa isku arad waxaa la dhahaa yudqimu fii hayri mawdic lidqaam meel aan maxal idqaam ahayn buu idqaamayaa ah, laba xaraf buu dhab isku siina isku dhejin ah, isku malaasi marka isku malaasa weeye alhaqana waxaa weeyaan isku bedelo xaraf buu xaraf ku bedeli xaraf ayuu xaraf ku bedelayaa ah, marka Eh, qultu ma smuka faqaala ismii mirdaathun faqaala ismii mirdaathun buu yiri eh, ninba wuxuu yiri ma smuka markaasu wuxuu yiri ismii mirdaath marka ismii mirdaath muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa ismii mirdaas siinkii buu saa ka dhigi ah, alfaq wey xaraf buu xaraf ku bedelaya fain dahara hadduu muuqdo bacda salaati salaada gadaash bacda salaati salaada eh, gadaasheeda bacda salaada tukada kadib markuu salaadii tukaday salaadii laga baxay kadib waxaa u daahirtay maamuumkii ana imaamahu imaamkiisu waaxidun inuu yahay mid oo min haaulaa'i kuwaa kamida kuwee kuwaan soo sheegnay gaalkii iyo muxuu ahaa e, imraa iyo e, islaa meeshan uu suud soo xidhatay umunin mooda naag inay tahay buu ogaaday e, faataxadii qof aan aqoonin buu ku baxay arat buu noqday alfaq buu noqday fain daahara bacda asalaati ana imaamahu waaxidun inuu yahay min haaulaai kuwa ka mida lazimahu licaada inuu soo celiya laazim ku ah najaasa muuqata ilaa ida kaana calayhi najaasatun najaaso inuu korkiisa yahay mooyaane khafiyatan qarsoon ilaa ida kaana calayhi najaasatun khafiya meesha ku qorsada ku qorta khafiya mayna qoranta najaasa khafiya najaaso daahira hadday tahay waa kudiba tukan ku xidhan maysa laakiin najaaso khafiya ah oo qarsoon ayuu imaamku maaragtay qabay kaadna way kaa qarsoon tahay waxba soo celmaysid aw mase kaana wuxuu ahaaday oo noqday muxditan qof xadad qaba oon weyse qabin fii hayri ljumcati jumca kayrkeed imaamkii wuxuu noqday qof aan weyse qabin buu noqday jumcana maaha jumcana maaha masaajid marka baxay kadib baad ogaatay waxba soo celin haddii laakiin jumcaha ay tahay imaamka asaga aana afartankii jumcada ay ku ansaxaysay buu afartan ku yahayba oo saga haddii laga saaro soddon iyo sagaal bay noqonaysaa haddii ay noqoto waa inaad soo celiso jumca maada tukanin shuruuddii jumcada oo ah ikmaalu nisaabi tiradii inay dhammaystiranto afartan in la helaa yaa la waayey imaamkan xisaabta kuma jirin soddon iyo sagaal baad jumca ku tukateen soo celi marka salaaddii duhurkii saasuu soo wadaa wuxuu yidhi fain dahara hadduu daahiro bacda salaati ana imaamahu imaamkiisu waaxidun inuu qofka mid yahay min haaulaai kuwa ka mid a ah gaalkii iyo mraadii iyo ijaazadii qofkaan ahirka faatixada qori lazimahu licaadatu qofkii maamumka inuu soo celiyay salaadii baa ku laazima ila ida kaana calayhi cala alimaam korkiisa inuu yahay najaasa najaasadaasoo khafiyatan qarsoon mooyeene ow kaana uu noqdayba muxditan buu noqday fii khayri jumcati jumcana maaha jumcana ma aha wayslaaan baa la ogaaday salaadda ku asaxday jumcana maaha cadad la shardhinayo aw amase fiihaa jumco weeyaan salaada uu ninka tujinaya xadad asagoo qaba imaamka asagoo xadad qaba salaada uu tujinaya jumcay ahayd wahuwa asagaase imaamka zaa'idun waa ka ziyaadsan yahay calaa arbaciina afartankii afartankii waa ka ziyaadsan yahay kow iyo afartan iyo ka badan buu sii ahaa madalan marka afartankiiba hadday ay kuwa aad heshay imaamkiina xadad uu qaba salaadaada waa ku asaxday jumcadii ayuu ku leeyahy laakiin haddii afartankii asaga uu afartan ku yahay marka cadadkii hore ee asalkaa baan guntaminoo tiradii baan dhammaystireen ilan arbaciina mustawdiniina baa la rabay oo rijaalun baaliqiina eh cinda shaaficiyati fain kamulat hadday dhammaystiranto bihi cadadkii alarbacuuna in kamulat alarbacuuna bihi arbacuunkii iyo afartankii hadday dhammaystirmaan bihi bilimaami imaamka hadday ku kaamil noqdaan oo ku dhammaystirmaan wajabat alicaadatu soo celintii waajib weeyaan maxaa loo soo celinayaa leanna cadadkii baan dhammaystirminba cadadkii hore ee jumcada ku ansaxaysay ayaa meesha ka maqan nin aan tiradaba noo buuxinaynin ayaan ku buuxsannay wayasixu waxaa asaxayaa fardun farad inaad tukato oo ku daba xidhato khalfa naflin salaad nafli oo sunno ah qof tukanaya salaad farada inaad ku daba xidhato waa bannaanta way ansaxaysaa sunaarta shaaficiyada ah, salaad farada ah. adoo tukanaya qof sunnaha ah, oo kutuba tukan karta ikhtalafat anniya niyadii baa iskhilaaftay imaamkaas ku tujinaya niyadiisu waa sunna adigana niyadaadii waa farad inamaa jucila alimaamu liyutama bihi marka niyaadka kuma jiraan niyaadka kuma jiraan oo imaamka niyadiisa farad iyo sunno iyo arrimahaas kuma jirto waxyaalaha kale aqwaasha iyo afcaasha halkaa wey nacam waxaana u daliila xadiidkii mucaad binu jabal radia allahu canhu ardaa salaadaasi imaamka aad ku daba tukanayso waxaan farqi lahayn inay tahay salaad tirada xaggeeda iska leeg iyo inay salaad tirada aan isku leekayn inay tahay farqi ma kala macnaheed waxaa weeyaan maalan imaamkaad aad ku daba xidhanaysa sunnada tukanaya iyo adigan isku tiraad tukanaysaan sun iyo farad baad kala tukataan lakin isku tiro wey waa duhur iyo maalan duhur farada iyo duhur sunaa ama cisho farada iyo cisho sunaa cisho sunaa see u jira cisho suna muu noqon karaa agoorma alicaada alicaada soo celintii salaad farad baad tukatay mar labaad baad tukatay midda labaad maxaa la dhihi waa sunna waa sunna taa waxaa u dalida xadiidkii mucaad bin jabal radi allahu canhu mucaad radia allahu canhu nabigu la tukan jiray cishaha kadib uu xaafadoodii banu sulaym tegi jiray markaasuu dayna imaam noqon jira tujin jira salaada dambe uu tukanaya mucaad ma farad bay mise sunnay ahayd qaar baa waxay leey farad inay tahay baa dhici karta inay farad tahay dhici karta oo markuu nabiga marka horeba nabigu la tukaday sunno la tukaday ma sida raajixa waa farad waxaa weeyaan waa sunna ee waxa uu nabiga la soo tukaday baa farad ahayd sababtoo ah markuu nabiga la tukanayey ee salaad farada la aqimay idaa uqiimat isalaatu falaa salaata ila maktuuba salaad haddii la aqiimo salaad farada salaad lama geli karo sunna nabiga la tukani ma dhigi karo faradkii baa inaan weli ka dhicin laakiin markan dambe salaadiis way tukan kartaa farad ba laguma leeyahay laba jeer laba jeer cisho laguma yeelanayo hal mar baa lagugu yeelanaya marka midda dambaa sunno ahayd wamaca daalika saxaabadii iyo asxaabtiisii iyo xaafadiisii waajib ay tukanayaan buu imaamku noqon jira soo sunno tukanaya banaanta waxaa kaloo bannaan qof tiro badan tukanaya ilaa adoo laba ragcad tukanaya afar ragcadood buu tukanaya laba ragcadood waad kaga xihan kartaa laba ragcadood waad kaga xihan kartaa oo see la yeeli afar buu tukanaya asaga imaamkii adna labaad tukanaysaa seed yeelaysaa markaad laba tukato oo labadaadi adi aad la tukatay imaamka asaga laba usii dhimanoo waa istaagi oo afar buu soo tukan rabaa adi marka laba khiyaar baa kuu bannaan khiyaar waxaa weeyaan inaad iskaba niyat almufaaraqa niyatu almufaaraqa inaad ka goosato salaadii oo iskaba tagtaba inaad atexiyaadka ku sugto saaad fadiilat tasliimi maca alimaami aad u hesho imamka la salamasto waad sugaysaa aad xeadka ku sugi labadiisba ku soo dhammayssoosato yaad dhexda dare ka raacaysaa saasay leeyihiin wayasixu waxaa bannaan oo ansaxaysa fardun farad baasixi khalfa naflin lagu daba tukaday sunno gadaasheed waxaa ka mid a fardun khalfa naflin waxaa lamid ah oo soo gelaya salaatu albaariqiina khalfa sabiy ah, dadkii qaangaarka ah waaweynaa salaadoodii ku daba xidhinaya ilmihii yaraa ilmihii yaraa u tujinaya ilmaha yar salaadiisa maxay tahay sunna wey farad ilaa saga maba gaarin weli waajib laguma yeelanin weli waajib laguma yeelanin xadiidkii marka xadiis saas loo dishaa wasubxu wasubxun khalfa dhuhrin tiibu sawada ayadana wasubxun subax baad tukan kartaa khalfa dhuhrin dhuhr gadaashiis yani qof dhuhr tukanaya ayaa salaad subax ku daba tukan kartaa marka waa soo sheegnay inaad niyat mufaaraqa la imaata labada ragcadood markaa tukato iyo inaad atixyaad ku sugta labadaasa ku banaan wa qaa'imun mid taagan ayaa bannaan inuu tukado khalfa qaacidin mid fadhiya gadaashiis imaamkaadi oo fadhiga ku tukanaya adigoo oo maamuuma isaagoo ku tukanaysaa taana waxaa xadiidkii saxiixaynka nabiga alayh salaatu wasalaam jiradiisii uu fadhiga ku tukanayay abuubakarna uu muballiq aha u taagnaa saxaabaduna ay taagnaayeen waxay ka dambaysay qowlkii nabiga sala allah alay wasalam uu yidhi waidaa sallaa jaalisan fasalluu juluusan ajmacuuna markuu imaamka uu fadhi ku tukanayo salluu juluusan ajma dhammaan fadhiga ku tukada oo imamka haduu fadhi ku tukanay inaan fadhiga ku tukada xadiidkaasi ka dambaysay oo taa waxay ahayd qisadii nabiga calayh salaatu wasalaam uu faraska ka dhacay ee lugta uu ka dhaawacmay ee fadhiga uu ku tukaday saxaabadana intay istaageen uu gacanta u haadiye o fariista sidii qoladii jinjin ruum iyo inaad samaysaan baad ku dhawaateen hadduu imaamka fadhiga ku tukada fadhiga ku tukada taa waxaa ka dambaysay waxaa ka dambaysay jiradii nabiga u dhintay calayh salaatu wasalaam maalmihii sabtidii iyo xaddii iyo isniin barqinkeed buu nabiga dhintay calayhi salaatu wasalaam salaadihii nabiga alay salaam uu tukaday waa kii eh, isagoo la weldaaminaa la keenay marka abubakar waa taagnaa mubaliq bu salaadu gaarsiinay sawdku dadka gaarsiinayay saxaabaduna waa taagnaayeen tanaa marka hadduu imaamkaada marka uu macduur yahay naafaya ama xanuunsan yahay oo fadhiga ku tukanayo adigu waa taagnaanaysaa waadaa khalfa qadaa'in wa adaa un baa bannaan salaad xilligeedii la joogo adaa khalfa qadaa'in mid la qadaynaayo inaad ku daba tukato nin salaad duhuur oo qadaa qadaynaya salaad duhuura farada naga dhixi waad dhihi kartaa waa ku daba kartaa wa waa bannaantaha iyaduna waa maxay wa khalfa adaa yacni qof inaad ku daba xidhato salaad qadaa qof ada tukanaya walow iqtadaa bigayri shaaficiyin saxa walow iqtadaa hadduu daydo bigayri shaaficiyin faacilkii waa maqan walow iqtadaa shaaficiyun shaafici baa wuxuu ku dayday bikayri shaaficiyin qof aan shaafici ahayn kalxanafiy qof xanafiya ayaa imaamka u noqdo ku daba xidhna shaafici baa tahay saxa way asixi way asixaysaa in lam yatayaqan kan shaaficiga ah eh maamuumkaa hadduunan yaqiinsanin annahu imaamkiisaas xanafiga ah qad akhalla inuu dhimay oo ka tegay biwaajibin waajib waajibaadka salaada ka mida ah. wailaa hadduu yaqiinsado falaa ku daba xidhan maayo ah maala imaamkaadii waa xanafi adna shaafici baa tahay xanafigii basmaladii waajib ooma arkaba ah, adna shaafici baa tahay waxaad leedahay wlbasmalatu aayatun minha wlbasmalatu aayatun min alfaatixa faatixadiina arkaantii bay ka mid ahayd marka ama ictidaalkii buu ka tegayaa oo u dhamaystirayn xanafigii marka kutuba xidhan maysid laakiin haddii uu salaadii hagaajinaayo oo waxba una ka tegin waxyaalihii waajibaad adiga ku aha uu la imaanayo waad kutuba xidhan kartaa nacam waxyaalaha dhibka badan waxay ka mid tahay fuqahadu inta badan aad ugu talax tageen bay kamid ahayd hadda masjid xaraam masaajidka eh, maka wuxuu soo maray mar afar jamaaca lagu tukanayo afar jamaaco jamaacadan waa xanafiyadii jamaacadan waa maalikiyadii taasna waa shaaficiyadii taana waa xanaabiladii soo maray inta hadda qoladan reer sacuudi aynan qabanin ayna gacanta kuda dhigin nacam saas soo martay nin walba meeshiis waqtigiisa ku tukanaya isuma xidhanayaan waxaa yeele shaafici wuxuu ku leeyahay inaan islaan soo taabatay ayaa laga yaabaa adna waa le islaanti waysad burins ana waysada burin waysalaanay tujin maysid marka ah, waa ka boodaya <clears throat> waxba markaasi dhex gelgelin walow iktada inaa hubtamo walow iktadaa bigayri shaaficiyin shaafici qofaa iqtadaa hadduu daydo shaaficigii madhab shaafici kii u nisba sheeganaya bikayri shaaficiyin midaan shaafici ahayn kalxanafi aw ilmaaliki saxa waa asaxaysaa in lam yatayaqan hadduuna yaqiinsanin annahu midkan imaamka ahe aan shaaficiga ahayn qad akhalla inuu nushaamiyey oo ka tagay biwaajibi waajib mooyeen wailaa hadduu yaqiinsado falaa ku daba tukan maayo walictibaaru biictiqaadi lma'muum buu ku leeyahy yaa la ictibaarin waxaa la ictibaarinaya waa mamuumka ictiqaadkiisa mamuumka meesha uu yidhahda aniga waxaan u arkaa imaamkan inuu weyse qabin waxaan u arkaa imaamkan inuu nijaasa iska dhaqin imaamkan waxaan u arkaa inuu xadath la yimid wuxuu mamuumka uu ictiqaadkiisa ka helo ayuu raaci kasal ictibaari imaamka hadduu yidhahdo orani maaha saas mihi uu ku yidhahdo ka yeeri maysid adiga ictiqaadkaada raaci walictibaaru ictibaaru waxaa weeye biictiqaadi lmamuum mamuumka ictiqaadkiisa la raacaya laa ictiqaadi limaam lama raacayo wa tukrahu waxaa la nacaa waraa faasiqin tukrahu ljamaacatu jamaaca la nacaa iyo ku xidhasho waraa'a faasiqin faasiq gadaashiis inaad ku daba xidhato waa karaahiyo nacam lannahu salaadiisaas laguba aamin loogama aha aamin loogama aha midda kale hadee qabuulkiisaasaabaa laga yaabaa inayna helin qofka muminka ee taqiga ee cadliga in laga aqbala la rajanaya marka kana laakiin cabsi baa laga qaba marka qof faasiqa gadaashi laguma tukanayo wa fa'fain fa'fain hadee fa'fa waa fa'fain afsooriisa wafaafain faafaale faafaale markuu qur'aanka akrinaya xaraf fa hadduu soo maro toddoba jeer buu ku celinaya faafafafafafa buu leeyahay kaasaa faafaay la yidhahdaa watamtaamin tatale watamtaalin tatale tatada buu dhihi kuta soo maraayo daa ma dhaafayo marka gangu qabaa macnaha gangu qabaa fa'da iyo ta'da iyo meelahaas ayaa u daran marka liannahu yudawilu calayka alqiraa'a akthar min laazim shan daqiiqa meesha laga bixi toban daqiiqo kaga bixi asaga halkiiba laba jeer bay lagu celini ah. ayib wa faafaahin wa iyo mid laxnada laxni badan faatixadii buu laxnadayaa oo haleynaya laxnigana laxniga oo yuqayir ilmacnaa ayaa sii daran laakiin macnaha bedelaya macnihii buu bedeli mila maalan iyaaka buu yidhi iyaakadii la lahaa buu iyaaka iska yiri iyaaguna waa dilaamuleyl habeenka mugdigiisa ayaa iyaag la yidhahdaa iyaaga nacbudu iska yiri ama ancamtudii eh, oo kale ancamtu iyo ancamtii oo kale ancamtu iyo ancamti ayuu la yimid meeshu taada kordhabi lahaa ayib waxyaalahaas laxni waa laxn mughayira wey laxnigaas kale wa waxaa la nacaa wara'a faasiqin wa mid fada ku celceliya faafafaadhaha ayaa qaar ayagoo ganga qaba lakin markay qirada akrinayaan qur-aanka waa u hagaagaya qaar haddii qur-aanka laftirkiisii la imaanayaan wa tamtaamin ku celceliya walaaxinay midka laxaniga badan ama wax laxanaya laxani oo waliba wax doorinaya oo salaadii iyo macnihiiba bedelaya macnihiiba bedelaya wallahu aclam billahi tawfiq sala allah wasalam cala nabiyina